حدث حذيفة بالذي قال الرسول أخبر بما قد كان هادينا يقول أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطور عن فتنة ستموج يوما بل تطول من نهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول بالعلم نبصر دلنا في فتنة عمياء تحصد حصدها فينا عجول حدث حذيفة بالذي قال الرسول قال الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna saddex iyo labaatanaad ee kitaabka arbiciina nawowi waxaan ka bilaabaynaa xadiidka sideed iyo tobnaad ee xusnu lkhuluq rasuulku uu kaga hadlayo salawaatu rabbi wasalaamuh calayh alxadiiu haamin cashar xadiidka sideed iyo tobnaad xusnu lkhuluqi akhlaaqda wanaagsan ayuu ka hadlayaa can abi darin abi dar waxaa laga wariyey jundub ibni junaadata jundub ibni junaade magiciisu uu ahaa wa abi cabdiraxmaan abi cabdiraxmaanna waxaa laga wariyey mucaadi ibni jabelin mucaadi bnu jabel magiciisa uu ahaa radia allaahu allaha ka raalli ahaada canhumaa labadoodabe can rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxay ka wariyeen sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato oo wasalamo allaha badbaadiye ee qaala inuu yidhi itaqi allaaha ilaahay ka baq xaysumaa meel kasta ilaahay kaga baq oo kunta aad joogto ama aad tahay wa atbic haddana raaci asayi'ata xumaantana alxasanata wanaag raaci tamxuhaa way tirtiriye wa khaaliq la dhaqan annaasa dadka la dhaqan bikhuluqin akhlaaq kula dhaqan xasanin wanaagsan rawaahu xadiiskaa waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi wa qaala wuxuu yidhi xadiidun waa xadiid xasanun xasan ah wa fii bacdi nusakhi nuskooyinka qaar waxa ku qornaa xasanun saxiixun baa ku qornaa xadiidkani waana xasan waana saxiix afar dhinac baynu xadiidka rasuulka ka sharxaynay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh marka koobaad raawiga warinaya inaynu baranno saxaabada nebi maxamed inaynu baranno sharaf baa inoogu jirta xadiidkan laba nin oo saxaabadii rasuulka ayaa soo wada wariyey mid waxaa la yidhaahdaa abidar ayaa la yidhaha allaha ka raalli ahaadee midna waxaa la yidhaahdaa mucaad ibnu jabal ayaa la yidhaahdaa culimmaduse waxay u badan yihiin mucaadi ibnu jabal xadiidkiisu saxiix ma aha wahmi baana dhacay eh xadiidkan abidar uunbaa iska leh xadiiu abidar oo xadiidkan ah imaamu tirmidi xukun buu sameeyey oo wuxuu ihi waa xasan saxiix ah buu yidhi culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin waa la irsaaliyey oo xadiidkani waa mursal eh yaan la odhanin xasan saxiix ah oo tirmidi qowlkiisa rag badan oo muxadisiina ah ka daba tegey oo xadiidku waa mursal leh ayaan la moodin inuu yahay xasan saxiixa haddaba labada raawi mid mid baynu u arkaynaa taariikhdoodee abidar baa soo horeeya magiciisa jundub ibnu junaada la yidhaha jundub ibnu junaada jiimka iyo daalkaba waa la godaa daalka haddii la doono waa la fadxiyaayo jundab baa la yidhaha jundab haddii la doono daalka waa la kasriyaayo jundib baa la yidhaha jundib ama jundabdhe ama jundibdhe ama jundub ibnu junaadadhe saxaabigu reerkii ree khifaari ayuu ahaa ee nebi maxamed u duceeyey wa khifaar gafara allaahu lahaa reerku rasuulku yidhi ree kifaar allaha dembigooga dhaafo reerkaa ayuu saxaabigani ka soo jeedaa magiciisa jundub ibnu junaadaa la yidhaah kunyadiisana abiidarrin baa la yidhaahdaa darrin ra'da waa la shadaa sida mashhuurka ah ragga qaarna waxay leeyiyaa la shadine abidar uun ha la yidhahdo shadka ha laga daayo saddex qowl baa ku soo arooray sabab sababta abidar loogu kunyeeyey wiiluu dhalay oo dar la odhan jiray baa jiray kaasaa loogu magac daray rag baa yidhi ragga qaarna waxay yidhaahdeen e wuxuu miisaamayey laxoox buu miisaamayey markaasay quraanjo yaryari fuushay markaasuu ka daadiyey quraanjadii dibbuu u miisaamay miisaankiibaa kordhi waayey markaasaa abider wuxuu hi warbal miisaanka adduunyada eega quraanjadii waxba ma kordhinaysee markaasaa abidar oo baashaa quraanjada ah loogu magacdaray ama wiiluu dhalay oo welibana intuu noolaa dhintay oo dar la odhan jiray baa jiradhe waa wiilka laga warramayo ee abi nucaym iyo bayhaqi iyo ay leeyihiin markuu dhintay ayuu abiidar qabrigiisii soo maray markaasuu yidhi murugadaadu waxay naga mashquulisay inaanu adiga kuu murugoonno murugadaanu kuu murugoonayno naxdintaan adiga kuu naxaynaa waxay naga mashquulisay murugadii aan waayidaada ka murugoonaynay hallatadow sideebuu oo ilaahay kelmaddii saxda ahayd ma waafajiyey ayaanu ka naxsannahayoo taasi waxayna ilowsiisay murugadii waayidan aanu ka murugoonaynay sidaa ayuu abidar yidhi markaasuu haddana ka dambaysiyey maalintuu qabriga soo maray layta shicrii maa qulta wamaa qiila laka alla yaa ii sheega buu yidhi markii su-aasha lagu weydiinayay jawaabtaad bixisay iyo malaa'igtu waxay ku lahaayeen alla yaa ii sheega abidar ayaa sidaa yidhi allaha ka raalli ahaado radi allahu tacaala canhu waxay culimmadu yidhaahdeen markuu islaamayey inaan inanay walaala ahaayeenoo unays la odhan jiray ayuu soo dirayuu maka u soo diray ninkii unays baa dhegaystay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qureeshna wuu eegay inay leeyihiin mar waa faaliye marna ay leeyihiin wuu waalan yahay marna ay leeyihiin waa gabayaa ee caayayaan buu arkay qureeshi rasuulka hadalkiisiina waa dhegaystay abidar buu dib ugu soo noqday markaasuu hi ninkaasi ilaahay baa isoo diray buu leeyahay rasuulna wuu sheeganayaa tolkiina way caayayaanoo qolana gabayaabay ku sheegayaan qolana faaliyay ku sheegayaan qolana nin waalanoo majnuunabayba u arkaan kolkaa ninkaa sidaasaa layskugu haystaa abider intuu dhaartay ayuu yidhi wallaahi innahu la saadiq wa inahum lakaadibuun ilaahay baan ku dhaartay run buu sheegayaayo waa rasuul iyaguna waa beenaalayaal abider wuxuu necbaan jiray sanamkii ay caabudi jireen iyo isagoo nebi maxamed baan la soo dirin ayuu baraayadaa necbaa iyo qurunka waa necbaa nin iska wanaagsan buu ahaa maka maalintuu yimid kacbada ayuu soo galay kii ay laba dumara oo quri dawaafayaan xilli habeena labadii dumarka ahaa laba sanam ayay baryayeen markaasuu ku yidhi intuu labadii dumarkaa sii eegay isku guuriya buu yidhi labada sanam labada sanam isku guuriya dumarkiibaa afka qabsaday waa ilaahyaday caabudayeen markaasay afka qabsadeenoo ragga yagii hadduu nin halkan joogi lahaa waxaa kumaadan hadasheen bay yidhaahdeen rasuulka iyo abibakar oo soo dhaadhacayo kacbada kusoo dhaadhacaya ayay labadii dumarka ah ka hortegeen markaasay yaxyaxa ka muuqda markay arkeen ayay yidhahdeen nin baa sidaa ilaahyadayadii u aflagaadeeyey halkaa jooga wuxuu hi abidar muddo bil ah ayaan kacbada fadhiyey oona nebi maxamed u tegin biyaha samsamka mooyaane wax kaloon cunayeyna ma jirin wuuba naaxayba biyihii samsamka ah markuu cabbay waaba naaxayba kadibna wakhti habeen ah ayuu rasuulkoo keligii kacbada soo galay oo xajarka intuu soo galay salaamay kacbada dawaafayoo haddana tukanaya ayuu ku soo baxay markaasuu rasuulka ku yidhi assalaamu calayka yaa rasuul allah waa ninkii koobaad abiidar ee salaanta islaamka nebi maxamed ku salaama waa ninkii koobaad waa loo arkaa wuxuu yihi afar qof unbaaba aniga iga soo hor islaamay afar qof oo qura ayaa iga soo hor islaamay markuu islaamay ayuu rasuulku ku yidhi orod reerkiinii tagoo diinta ugu yeedh maya buu yidhi qoladan ree makaan hortay dacwadda gaadhsiinaan ka dhex dhawaaqaya ree maka ayuu ka dhex dhawaaqay oo la qirsanayey markaasuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah markaasay iskugu yimaadeen oo la garaacay la garaacay la garaacay cabbaas baa u yimid cabaas baa ka celiyey nimankii dilayey markaasuu yidhi war ninkana dilaysiin waa reerkii reer khifaar idinkuna markaad safarkiinu shaam tegayo iyaguu sii maraa badbaadi maysin haddaad dayn weydiin sidii ayuu cabbaas kaga kaxeeyey oo abidar alkhifaari allaha ka raalli ahaadee sidaa ayaa maalintaa lagu daayey ilaa saddex maalmoodoo dambe ayaa abidar lasii garaacayey oo isna uu tawxiidka kor ugu dhawaaqayay carabtuna ay garaacayeen waxyaabaha lala yaabo ama caanka uu ku ahaa wuxuu ahaa minuu ninka ugu suhdiga badan adduunyada aad buu u necbaa uuna ka soo horjeeday waana lagu yaqaanay arrinkaa mucaawiye wakhtigiisii mucaawiya lacag fara badan fara badan waa kun diinaar buu u soo diray waana la imtixaanayey kunkii diinaar marka gacanta laga geliyey isla markiiba wuu qaybiyeyoo shilin goobtiisii kuma soo hadhin ninkii loo soo dhiibaa mucaawiye oo khaliifkiiya ku noqday wuxuu ihi mucaawiye bal ninkaas si aad u hubsato deeqsinimadiisa iyo inuuna adduunyo jeclayn dib u laabo oo waxaad tidhaahdaa warniyow markii dhoweyd waan khaldamaye lacagta ninkii la siinayay adigaba ma ahayn nin kaluu ahaa dheh inuu kuu helo lacagtii u malayn maayo buui shilin inuu ka hayo shilin kama hayo markaaba uu bixinayaa baa soo noqday wuxuu idhi abidarow lacagtii aan kuu dhiibay waan khaldamaye waxaan kaa rabaa inaad lacagtii soo celiso nin kalaa lahaaye abidar intuu dhaartay ayuu idhi wallaahi maa amsaa cindanaa minhu shayun ilaahay waan ku dhaartay shilin gabalku noogama dhicin ee waanu wada bixinay walaakin isbir xataa yaatiyana cadaa'una iska adkayso ilaahay baa noo keeni waxaan daynkaa iskaga bixiye iska adkayso buu yidhi waxaan daynkaa ku bixiyo ilaahay ayaa inoo keeniye waxa loo arkaa haan cilmiga lagu ururiyo inuu ahaa xagga runtana nin ka run badnaa waaba yaraaba oo nin aad u run badan ayuu ahaa saxaabigani nin waano badan waano badan buu ahaa waanadiisa waxaa ka mid ahaa dadka wuxuu odhan jiray xujuu xajata licadaa'imi alumuur war ilaahay u xaja si uu idinka dhaafo ama idinka dhowro arrimaha waaweyn ee dhibaatooyinka keena wasuumuu suumuu yowman shadiidan xaruhu lituuli yowmi nushuur maalin aad iyo aada u kulul oo xeebad joogto ilaahay dartii u soon si maalinta qiyaamada lagugu fudaydiyo wasalluu salluu rakcatayni fii sawaadi leyli liwaxshati alqubuur laba ragcadood habeenka madow dhexdiisa ilaahay u tuko si cidlanimada qabriga ilaahay uu wehel kuugu sameeyo nin waano badan ayuu ahaa rabado meel la yidhaa oo madiine ka durugsan ilaa saddex marxaladood u jirta xujayda ciraaqna ay soo maraan halkaa ayuu ku geeriyooday waxaana la tilmaamaa geeridiisu qiso cajiiba inay lahayd xaaskiisii ayaa la joogtay iyadaa sakaraadka iyadaa kolkaa baxnaaninaysay meel cidlaa ayay ku baxnaaninaysay ilmo ayaa ka timid markaasuu ku yidhi xaaskiisii maxaad la ilmaynaysaa buu ku yidhi waxay ugu jawaabtay miyaadan arkaynin halka aad ku sakaraadaysaa meesha ay tahay wuxuu ugu jawaabay laa tabkii wa abshirii ha ooyina bishaarayso ayuu yidhi nebi maxamed baan ka maqlay isagoo kuna koox anu aan la joogo mid idinka mida ah ayaa ku dhiman doona meel lama degaan ah ilaahay baana u keeni doona koox mu'miniin ah ayuu ilaahay u keeni doonaa oo hawshiisa iyo aaskiisa ka qayb qaadan doona raggii maalintaa aan la joogay dhammaan way wada dhinteen magaalayna ku dhinteen ninkii rasuulku uu bishaaraynayay inuu aniga yahaan u malaynayaa buuli banaankaasaan ku dhiman doonaa ma filayo buu yidhi inaan aniga noqonayo mooye cid kale raggii way wada tegeen buu yidhi anigun baa hagsan adna bannaanka aan ku sakaraadayo inaan ku dhiman doono ayay ila tahay gabadhu waxay halkii ku baxnaanisaba iyadoo sidii ayaa kooxdii rasuulku sii sheegay ayaa saxaabiga soo dulmaray iyagoo gaadiid wataa way u yimaadeen gabadha ayaa u tilmaantay way salaameenoo waxay garteen saxaabadii nebi maxamed nin ka mida inuu yahay kolka wuxuu ka cabanayey ama uu ka qoomamoonayey inuuna kafan helaynin maro lagu kanfo islaantayduna ma haysto buu yidhi aniguna ma haysto buu yidhi maro laygu kanfo nimankii ayaa u kala bediyey inay maro kafana siiyaan oo lagu kanfo waa sakaraad ilaaha ay idin abuuray baan idinku dhaariyeye nin amiir soo noqday yuuna maro isiinin buu yidhi laygu kanfo nin ummadda u soo teliyey yuuna maro laygu kanfa buu yihi xalaalnimadeeda ayuu ka shikisnaa waxaa kaluu yidhi ilaahay baan idinku dhaariyeye oday heereed hadduu idinku jiro oday reereedna yuuna maro laygu kanfa isiinin buu yihi oday reereed laftiisana waa diiday raggii markuu mid mid u dhaariyey inan yaroo dhallinyaroo ansaareed ayaa ragga ka soo dhex kacay wuxuu yidhi inankii maradan aan hayo hooyaday ayaa ii tushay buu yidhi intaa aad sheegtayna midna ma ihi buu yidhi maradaa ayaan doonayaa inaan kugu kanfo buu yidhi sidii ayuu maradii ku aqbalay abudar allaha u naxariiste eh waa saaxibu rasuuli sala allahu calayhi wasalam sidii ayuu ku geeriyooday halkaa ayaana uu ku dhintay markii ay qoladii ka tegeen xaaskiisuu la hadlay markaad imaydhiineedii ka fantiin wadada agteeda idhiga buu yidhi ilaahay baa keeni doona cid aasta qoladii hore ee kafanka uu ka qaatay way ka tegeen cabdullaahi bni mascuud iyo saxaabo rasuulka saxaabadiisii ka mida oo kuufo ka yimid ayaa dariiqii soo maray markaasay arkeen iyaga ayaa ku tukaday aasayna allaha u naxariistee saxaabiga abidar loo yaqaan cabdullaahi bni mascuud iyo ayaa ku tukaday taariikhdu waxay ahayd koob iyo soddonkii hijriga ama labiyo soddonkii hijriga xadiis ahaan wuxuu wariyey laba boqol iyo koob iyo siddeetan xadiid ayuu saxaabigu leeyahay ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laba boqol iyo koob iyo siddeetan meelaha ayaa lagu sheegaa inuu wariyey saxaabiga labaad ee xadiidka ku jira waa mucaad ibnu jabelin wuxuu soo islaamay isagoo siddeed iyo toban jir ah wuxuuna ahaa saxaabada nebi maxamed raggii ugu waaweynaa wuxuuna ku jiray raggii sulaxada ahaa ee aada u cibaadaysan jiray camalka caanka ku ahaa nebi maxamed baa ku yidhi saxaabigan waan ku jecelahay buu rasuulku ku yidhi mucaadow waan ku jecelahay rasuulku dee ninuu yidhi waan ku jecelahay mucaad buu ahaa allaha ka raalli ahaadee mucaad wuxuu ugu jawaabay aniguna ilaahay rasuulkiisiiyo waan ku jecelahay buu yihi mucaad radia allahu tacaala canhu mucaad markuu rasuulku ku lahaa waan ku jecelahay wuxuu yidhi salaabaha markaad ka baxdo waan ku jece yaa mucaad inii la uxibuk mucaadow waan ku jecelahay mucaad baa yidhi waana uxibuka wallaahi yaa rasuul allah ilaahay baan ku dhaartay anna ilaahay rasuulkiisiiyo waan ku jecelahay rasuulku wuxuu yidhi ha ka tegin salaad kaste markaad dhammayso inaad tidhaahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahayow iigu caawi dikrigaaga iigu caawi mahadnaqaaga iigu caawi cibaadadaada wanaagsan waa xadiidka abi daauud iyo nasaa'i iyo imaamu axmed ba ay soo saareen waxaa la waramaa rasuulku inuu saxaabigan u duceeyey wuxuu ihi xafidaka allaahu min bayni yadayk wa min khalfik wa can yamiinik wa can shimaalik wa min fawqik wa min taxtik ilaahay waxaan ka baryey buu yidhi inuu rabbi kaa ilaaliyo hortaada iyo gadaashaada iyo midigtaada iyo bidixdaada iyo hoostaada iyo korkaagaba ilaahay waxaan ka baryey inuu kaa difaaco wadarha canka shuruura alinsi waaljinni jin iyo insiba sharkoogana allaha kaa difaaco xadiidka bakawi baa soo saaray ibnu casaakirna taariikhdiisa ayuu ku soo saaray ducadaa nebi maxamed uu mucaad ibnu jabal u duceeyey waxaa kaloo la sheegaa rasuulkeennu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi mucaad ibnu jabal inuu fangeliyey oo hal gaadiid ay rasuulka wada raaceen iyadana waa la tilmaamaa xadiidka imaamu axmed uu musnadkiisa ku soo saaray weeye cumar binu khadaab waxaa laga hayaa inuu odhan jiray cajazat الnisaau an yelidna mila mucaad lowlaa mucaadun lahalaka cumar dumarkii waxay awoodi kari waayeen inay dhalaan mucaad oo kale mucaad hadduuna jiri lahaynna cumar waaba dhiman lahaa baa la yidhi cumar waaba dhiman cumar baa odhanaya sidaa mucaad ibnu jabal rasuulkeennu wuu diray oo wuxuu u diray xaggaa iyo yaman rasuulka nolol buu kaga tegey kadibna rasuulkaoo geeriyooday ayuu soo noqday oo mucaad uma arag dib ulama kulmin rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi mucaad wuxuu ahaa inan dhallinyar ah oo aada iyo aada u qurxoon oo ilka cadcad ragga saxaabada ka dul muuqanayay masaajidka rasuulka waxaa la arkay kiyay dad badani joogaan oo mas'aladii laysku qabtaba inan dhallinyaro halkaa fadhiyo layskula tegayo markaasaa la yidhi waa ayo jawaabtu waxay noqotay mucaadi bnu jabalin radia allaahu tacaala canhu dayn baa lagu lahaan jiray saxaabiga dayn ayaa lagu lahaa duco ayaa la baray ilaahay uu daynka ka bixinayo qofka laazima waxaa tidhaahdaa la yidhi allahuma yaa faarij alhami wa kaashifa duri wa mujiiba dacwati lmudari raxmaan addunya waalaakhira wa irxamnii fii qadaa'i dayni raxmatan tugniinii biha can raxmati man siwaak mucaad wuxuu leeyahay waxaan laasimay ducada ayaan laasimay siduu dabaraanigu kitaabkiisa alkabiir uu ku soo saaray ilaahayna daynkii waa iga bixiyey oo si degdega ayaa laiga guday buu ihi daynkii saxaabigani nebi maxamed wuxuu ka wariyey boqol iyo toddobi-iyo konton xadiid ayuu ka wariyey rasuulka boqol iyo toddobi iyo konton xadiid xanuunka daacuunka loo yaqaan ayuu u dhintay hijradu markay ahayd siddeed iyo tobankii taariikh isagoo ah welibana saddex iyo soddon jir ama afar iyo soddon jir ama siddeed iyo soddon jir ayuu ahaa xadiidka waxaynu arki doonaa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi cidda uu xadiidka kula talinayo saddex qodob buu horta xadiidku ka hadlayaa adiga iyo khaaliqa khaaliqa iyo makhluuqa wixii u dhexeeyey rasuulku wuu inagala hadlay khaaliq iyo makhluuq wixii u dhexeeyey wuu ka hadlay qofka mukalafka a ah naftiisa wixii qusaynayeyna rasuulku waa ka hadlay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi qodobka saddexaad ee rasuulku uu ka hadlay waxa wuxuu ahaa adiga iyo makhluuqa waxaa idiin dhexeeya waa adiga iyo khaaliqa wixii idin dhexeeyey iyo adiga iyo makhluuqa wixii idin dhexeeyey iyo adiga naftaada lafteeda saddexdaa qodob ayuu rasuulku xadiidka kaga hadlay wuxuu yihi rasuulku ittaqi allaaha war ilaahay ka baq xaysumaa meel kasta oo kunta aad joogto meel kasta ood joogto ilaahay ka baq intaasi waa hal qodoba ah. waa adiga iyo khaaliqa wixii idin dhexeeyey weeye adiga iyo khaaliqa waxaa idiin dhexeeya rasuulku wuxuu ku soo ururiyey salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi ittaqi llaaha xayumaa kunta ilaahay ka baq meel kastood joogto meel kastood joogto waa maxay macnaheegu xayumaa kunta hadday dadku ku arkayaan iyo haddii dadku ayna ku arkaynin haddaad habeen joogto iyo haddaad maalin joogto haddaad xanuunsanayso iyo haddaad caafimaad qabto haddaad cadhaysan tahay iyo haddaad raalli tahay hadday cidhiidhi jiro iyo hadduu wusci iyo wusci jiro intaba ilaahay ka baq oo rabbigaa ku xidhnow subxaanahu wa tacaala oo ilaahay ha laga baqo rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ittaqi allaaha war ilaahay ka baq xaysumaa meel kasta oo kunta aad ku sugan tahay hadday dadku ku arkayaan iyo haddayna dadku ku arkaynin haddaad kelidaa tahay iyo hadday cidi kula joogto haddaad xanuunsanayso iyo haddaad caafimaad qabto intaba ittaqi llaaha xayumaa kunta waxay culimmadu isweydiiyeen hadalkani qof qura ayuu ku dhacayaa oo ittaqi llaaha waa ilaahay ka boqo qof qura lala hadlayaa qofkani ma mucaad baa mise waa abider mise waa nin kale oo labadooda midna baan ahayn ragga qaar mucaad bay ka dhigeen ragga qaarna abidar bay ka dhigeen ragga qaarna nin ka madax bannaan oo nin saddexaada ah ayay ka dhigeen ittaqi llaaha war ilaahay ka baq xaysumaa kunta meeshaad joogtaba taqwada iyaa la ka baqa ama qodobkaa saddex dhinac baynu ka yar eegi doonaa horta taqwadu intay u qaybsanto waynu eegi saddex qaybood ayay taqwadu noqotaa mar waxay u soo aroortaa taqwadu bimacna alkhashyati waalhayba khashyo cabsi iyo haybaysi ayay taqwadu ku soo aroortaa waata ilaahay qur'aanka ku sheegay wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah ka baqa oo ka haybaysta maalin ilaahay laydinke laydin keenayo ilaahay laydiin keenayo laydiin soo celinayo maalinta ilaahay laydin hor keenayo maalintaa ka haybaysta aayaddaa taqwada ku jirta waa bimacna alkhashya walhayba baa la yidhaah taqwadu waxay ku soo aroortaa mararka qaar bimacna daacati waalcibaada adeecid iyo cibaadaysi ayay taqwadu ku soo aroortaa waata rabbi uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow itaqu llaaha ilaahay ka baqa xaqa tuqaatihi alla kabaqiisa ka ugu xaqsan ibnu cabbaas wuxuu leeyahay itaqu llahadaasi waa adiicu llaha xaqa daacatihi adiicu llaha ilaahay adeeca xaqa daacatihi taqwadu haddaba daaco ayay ku soo aroortaa adeecid ayay noqotaa mujaahid wuxuu leeyahay waa an yudaaca falaa yucsaa waa in ilaahay la adeeco oon la caasiyin waan yudkara falaa yunsaa waa in ilaahay la xuso oon la ilaawin wa an yushkara falaa yukfar waa in ilaahay lagu shukriyo loo mahadnaqo oo welibana aan laga gaaloobin qodobka saddexaadee taqwadu ay ku timaadaa waa tansiihu lqalbi cani dunuub waa qalbiga oo laga nasaho laga dhowro dembiyada ayaa qalbiga laga ilaalinayaa saddexdaa macno aayaddaa haddaba tansiihulquluubka sheegaysaana waa isla aayaddan kale waman yutiic illaaha wa rasuula ka ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca wa yakhsha allaaha ee haddana alla ka baqa wayattaqihi ee welibana ilaahay ka cabsada waa qalbigiisa ka nas'a xumaha ku soo dhacaya fa ulaa'ika hum ulfaa'izuun saddex macnaa taqwada lagu macneeyey adaaca bay yidhaahdeen qolana alkhashiya bay yidhaahdeen qolana tansiihu lqalbi bay yidhaahdeen aayaddan u fiirsa haddaba qoladii taqwada yidhi wayataqiihdaasaan doonaynaa inaan macnayno wayataqiih qoladii taqwada tidhi waa daaco waxaa la sawka aayadda waman yutic la yidhi daacadii ma aha oo waman yutic baa toos ugu jirta qoladii taqwada tidhi waa khashyadana waxaa la sawta aayadda la yidhi wayaksha allaaha ee ilaahay ka baqa khashyadii baa toos ugu jirta kolka waxaa la leeyahay taqwadaasi mana aha daacada mana aha khashyada waa atanziih wey qalbiga oo la ilaaliyo oo macsiyada iyo dunuubta kaaga dhacaysa qalbiga aad ka dhowrato inaad qalbigaba xumo inuu kaa soo galo inaad ka dhowrto waxaa la yidhaahdaa manaasisheedu waa saddex qaybood ataqwa can shirki in layska ilaali qalbiga markaad ilaashanayso inaad qalbiga shirki wax la yidhaha ka ilaaliso iyo wataqwa can ilbidca inaad bidco wax la yidhaha qalbiga aad ka ilaaliso iyo wataqwa can ilmacsiya macsiyo wax la yidhaha inaad qalbiga ka ilaaliso saddexdaasay ayay taqwadu noqotaa manaasisheedu shirkigood qalbiga ka dhowrto iyo bidcadood qalbiga ka dhowrto iyo macsiyadood qalbiga ka dhowrto aayaddan qur-aanka ee suurat lmaaida aayadda saddex iyo sagaashanaad saddex jeer baa taqwada lagu sheegay waxaa la yihi laysa calى ladiina aamanuu wacamiluu صaalixaati junaaxun fii ma dacimuu idaa mataqow waaaamanuu idaa mataqow markay alla ka baqaan oo waaaamanuu ay iimaan yeeshaan itaqowdaasi taqwadaasi waa qalbigooda markay shirkiga ka ilaaliyaan iimaankaasi waaamanuna waa atawxiid wacamiluu saalixaat camalka wanaagsanna ay sameeyaan waa shirkiga markay iska ilaaliyaan taqwadaasi waxaa laga dambaysiiyey uma taqow waaaamanuu markay shirkiga iska ilaaliyeen towxiidkana ay la yimaadeen uma taqow wa aamanu haddana qalbigiibay sii ilaaliyeenoo taqwo la yimaadeen taqwadaa dambe waa bidcada inay iska dhowraan ay qalbiga bidcada ka dhowrtaan bidcadiibay ka dhowrteen wa aamanuuna waxa weeyaan markaa muslimiintu halkay u badan yihiinee ahlu sunnuhu ay mareen inay kaa raacaan jidkaasay iimaan ku yeeshaan haddana rabbi aayadda wuxuu ku sii daray uma taqow wa axsanuu uma taqow wa haddana taqway la yimaadeen taqwadan saddexaad waa inay macsiyada iska ilaaliyaan macsiyadii ayay iska ilaaliyeen wa axsanuu markaasay ixsaan la yimaadeen wallahu yuxibu lmuxsiniin taqwadu saddexdaa qaybood ayay noqotaa waxaynu soo qaadan doonaa dhowr qodob oo tilmaamaya sharafu taqwa taqwadu sharaf bay leedahay ilahay inaad ku xidhnaataa sharaf bay leedahay marka koobaad ilaahay baa u dardaarmay lilwaliina wlaakhiriin taqwadu waxaa la yidhaahdaa waa wasiyat llahi lilwaliina wlaakhiriin waa qodobka koobaad walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an itaquu llaha waa muhiim dardaaran rabbi kol hadday tahay nebi maxamedna xadiidkanuu ku dardaarmayo culimmaduna ay inoo dardaarmaan waa muhiim taqwadu marka la doonayo ilaahay baa lilwaliina walakhiriin sidii aayaddaa lagu tilmaamay ilaahay baa inoo dardaarmay waxaa laidhaha taqwada nebi maxamed baa inoo dardaarmo ummadiisu u dardaarmay wuxuu lahaa xajatulwadaaca yaa ayuha nnaas ittaquu allah wain umira calaykum cabdun xabashiyun wardadow ilaahay ka baqa amiir ha idiin noqdo addoon xabashiihiba hadduu doonee ilaahay ka baqa waxaweye nebi maxamed baa inoo dardaarmay waxaa loo arkaa taqwadu waa sharafta ay leedahay waa wasiyatu alambiyaai wa saalixiina liaqwaamihim nebi kasta ummadiisa taqwada waa u dardaarmaye nebi nuux muxuu qoomkiisa ku lahaa alaa tattaquun shucaraa aayadda boqoliyo lix alaa tattaquun waa nuuxuu qoomkiisii ku leh war maad ilaahay ka baqdiin nebiyullaahi saalix muxuu qoomkiisa ku lahaa waa aayadda boqol iyo afar iyo labaatan ee suuratu shucaraa alaa tattaquun war miyaad ilaahay ka baqdiin nabiyullaahi huud baan doonayaa huud ayaa qoomkiisa ku lahaa alaa tattaquun waana boqoliyo labiyo afartan waana boqoliyo afar iyo labaatan saalixna muxuu ku lahaa qoomkiisa suuratu shucaraa uun boqoliyo labiyo afartan alaa tattaquun war maad ilaahay ka baqdiin nabiyullaahi luud qoomkiisa muxuu ku lahaa suuratu shucaraa boqoliyo koob iyo lixdan alaa tattaquun war maad ilaahay ka baqdiin nebi shucayb qoomkiisa muxuu ku lahaa suuratu shucaraa aayadda boqol iyo toddobiyo toddobaatan alaa tattaquun war miyaad ilaahay ka baqdiin haddaba waxay culimmadu yidhaahdeen ataqwa afdalu libaas maro la xidho waxa ugu qiimo badani waa alla ka baq ilaahay baaba qur-aanka inagu yidhi walibaasu taqwa dalika khayr hugan iyo hun la taqwadu waxa wey waa afdalu libaasin baa la yidhaahdaa waxaa kaloo culimmadu yidhaahdeen taqwadu waa afdalu saadin sahay la qaato shayga ugu qiimaha badanina waa taqwada ilaahay baa qur-aanka ku yidhi watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wataquuni ya uli lalbaab taqwadu faa'iide adduunka ay leedahay baa jira faa'iidooyin adduunka ay leedahay sideed faa'iidoo adduunka ay leedahay baa jira faa'iidooyin aakharo ayaa jira oo taqwadu ay leedahay kolkaa faa'iidooyin fara badan ayuu allakabaqu leeyahay waxaa ka mid a ah sifaadka iyo tilmaamaha mutaqiinta iyo kuwa ilaahay ka baqa haybka iyo wax kastoo ka maqan way rumeeyaan waayo ilaahay baaba kule qur'aanka dalika alkitaab laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin yuu hanuun u yahay mutaqiinta oo aya mutaqiintu markaa aladiina yuminuuna bilghayb tilmaantooda koobaad waa aladiina yuminuuna bileyb qiyaamaday rumaysan yihiin oo qabrigay rumaysan yihiin oo xisaabtay rumaysan yihiin waxyaabo fara badan bay rumaysan yihiin waa tilmaanta ugu horaysa ee mutaqiinta lagu tilmaamo mutaqiinta waxaa lagu tilmaamaa tilmaanta labaad mutaqiintu waa akaru nnaasi tacdiiman lishacaa'ir illaah waxyaabaha diinta la xidhiidha dadka ugu badane qadariye ama qiimeeye weeyaan diinba haddaad aragto waxa la xidhiidha dad mutaqiintunbaa qadarisa oo ixtiraamta oo ilaalisa waayo rabbigeen baa ku yidhi suurat lxaj aayadda labiyo soddonaad dalika waman yucadim shacaa'ir allah fainahaa min taqwa lquluub fainahaa min taqwa alquluub waa way qalbiga haddaad weynayso shacaa'irta islaamka masaajidda iyo culimada iyo kutubta iyo meelaha madaariska iyo meelaha diinta lagu baranayo haddaad qadariso ood ixtiraamto ilaahay wuxuu leeyahay fa innahaa min taqwa alquluub ciddan qadarinaysa qalbigeega ayaa qoyan oo xidhiidh diineed ayay leedahay weeye waa tilmaanta labaad ee mutaqiinta lagu yaqaano oo way qadariyaan tilmaanta saddexaad waxaa la yidhi hum akharu naasi taxariyan lilcadli walinsaaf maca almuwaafiqi waalmukhaalif waa dadka ugu badan ee cadaaladda raadiya ee nin iyaga khilaafsan iyo nin iyaga waafaqsanba aan cidnaba dulmin xaqoogana aan duudsiiyin waa dadka mutaqiinta ah ilaahay baa inagu yidhi suurat lmaa'ida aayadda sideedaad walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu ummad haddaad nacdiin nacaybkuyuuna idinku kalifin inaad cadaaladda ka degtiin icdiluu huwa aqrabu litaqwa cadaalad sameeya isaga ayaa u dhow alla ka baqe eh waa tilmaanta afraaday ku tilmaaman yihiin tilmaanta shanaad waxa la yidhi yuxibuuna alcafwa wasafxa wa kadma alqayb wa an tacfuu aqrabu litaqwa inaad wax cafido nin kugu khaldamay inaad cafido nin xoolo kaa dhacay inaad cafido ninku aflagaadeeyo inaad cafido waa muhiim waxaana lagu yaqaanaa muminiinta mutaqiinta lagu yaqaanaa wa an tacfu aqrabu litawa masalada aan ku gebagabaynayne lixaad waxa weeye mutaqigu wuxuu iskaga tagaa hadduu mutaqiin dhabi ay jirto yadacuuna maa laa ba'sa bihi xadaran mima bihi basu waxay ka tagaan baa la yidhaahdaa waxyaabaha dhibaatadaba aan lahayn iyagoo ka baqaya wax dhibla inay ku dhacaan shay xalaal u ah ayay iska daayaan iyagoo ka baqaya xaaraan inuu noqdo waa mutaqiinta weeye waayo aar baaba jiray walow daciif uu yahay laa yabluqu lcabdu an yakuuna min almutaqiin addoonku ma gaadho inuu mutaqiinta ku biiro xataa yadaca maa laa ba'sa bihi ilaa ka tago waxaan dhibba lahayn xadaran mima bihi ba'su isagoo ka digtoon ka foojigan waxyaabaha khatarta ah ama dhibaatada leh talada koowaad waa alla ka baqo oo innaga iyo khaaliqeenna ayay inoo dhaxaysaa wuxuu rasuulku leeyahay ittaqi llaaha war ilaahay ka baq xayumaa kunta meel kasta oo joogto ilaahay ka baqoo rabbi kaga baq dardaarankii koowaad halkaasaan kaga baxnay ka labaad waa adiga naftaada ayuu rasuulku ka hadlay qof kasta naftiisu ka hadlay waa mukalafka wuxuu rasuulku leeyahay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa waa qodobka labaad wa atbic raaci asayi'ata xumuhu markuu kaa dhaco alxasanata wanaag raaci tamxuhaa wayba tirtiriye iyadaaba tirtiriya hadduu xumo kaa dhaco wanaag ka dabagee u tirtiriye waa kolkaa masaladan iyay u noqonaysa adiga adu haddaad xumo samayso isla adiguni wanaag ka dambaysii wuu masixiye istiigadoo kale ayuu noqon dembigii ayuu tirtirayaa adigaa lagu maydhayaa adigoo nadiif aad ah, ilaahay hor imanaysaa markaa ah. kolkaa dembiga haddaba ilan bashar baa la yahay aynu hadduu wax dhacaan aynu ka dabageyno wanaag aynu ka dabageyno halkaa xasanada ayaynu yar eegi doonaa wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa xasanadu waa maxay talow xasana maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhi ereyga xasaniihi dhowr macnuu u arooraa ilaa waxaa jira lix macno oo ereyga xasana ay diinteenna usoo dhex dhacdo ayaa jira mar xasanada waxaa loo yaqaanaa atawxiid markuu rabbi leeyahay man jaaa bilxasanati falahu khayru minha man jaaa bilxasana waa atawxiid weeye sayi'adana shirki baa looga jeedaa markaas oo kale oo shirki baa qaabila xasanadu mararka qaar waxay ku timaadaa karat lmaari waalkhasbi waalkhayr roobka badan iyo barwaaqada ayaa xasane la barwaaqada xasane la yidhaahdaa sayiaduna markaa waa maxay waa abaaraha iyo roob la-aanta ayaa sayiada markaa loo yaqaanaa suurat lacraaf aayadda boqol iyo koob iyo soddon rabbi muxuu lahaa faidaa jaathum lxasana xasana markay u timaado waa barwaaqo barwaaqa markay u timaado qaaluu waxay odhanayaan lanaa haadii tan annagaa iskale wain tusibhum sayi'atun abaari hadday timaadana yadayaruu bimuusa nebi muusey baasaysanayaan iyo waman macahu ciddii la joogtay xasanada iyo sayi'adu markaana barwaaqo iyo abaar ayay qur'aanka u dhexdhaceen macnaha saddexaad xasanadu caafiyada baa la yidhaahdaa caafiya inuu ilaahay ku cafiyo sayi'aduna waa cadaabka adduunyada markaa aayaddan qur'aanka u fiirso wayastacjiluunaka bisayi'ati cadaabkii adduunyada ayay soo dedejisanayaan qabla alxasanati xasanada iyo caafiyada horteed cafiga ilaahayba horti ayay cadaab soo dedejisanayaan macnaha afraad xasanadu waxay ku timaadaa alcafwu ama qowl macruuf hadal wanaagsan oo la yidhaa hadalka wanaagsan ayaa xasano la yidhaahdaa sayiaduna hadalka xunbay noqotaa markaa oo way isqaabilayaan aayadda qur'aanka ah suurat lqasas afar iyo konton eeg wayadra'uuna bilxasanati hadal wanaagsan bay ku celiyaan asayiata xuma hadalka xun hadal marka la caayo iyagu hadal wanaagsan bay u dabamariyaan macnaha shanaad xasanadu waxay noqotaa alkhaniima iyo wanasru haniimada iyo hiilka allah ayaa xasano loo yaqaanaa sayiaduna waxay noqonaysaa jabka alhaziima iyo walqatlu bay noqotaa suuratu aal cimraan rabbi muxuu ku yidhi in tamsaskum hadday idin taabato xasanatun qaniimo tasuhum iyagay ka nixinaysaa waa qaniimo kolkaa sayiadiina maxaa la yidhi in tusibkum sayiatun hadduu jab idin soo gaadho sayiadaasi waa jab markaa macnaha lixaad waa ka u dambeeye xasanada waxaa loo yaqaanaa asaalixaat wa daacaat camalka ilaahay loogu dhowaado ee daacada ah kaasaa horta xasano la yidhaahdaa waa asaalixaat wa daacaat asaalixaat wa daacaat baa xasano la odhanaya sayiaduna way ka soo horjeedaa waa almacaasi wlmubiqaat waa xadiikeennin tuu ka hadlayo wa atbici raaci buu rasuulku yidhi asayiata xumaha raaci xuma markuu kaa dhaco macsiya markay kaa dhacdo alxasanata wanaag camal wanaagsan tamxuha way tirtiribe eh iyadaa tirtiriye culimmadu waxay haddaba isku qabteen xadiidkan marka laga hadlayo qodobo ay isku qabteen baa jira waxay idhaahdeen horta xasanada imisu abaalkeegu ahaa halka xasana imisu abaalkeegu ahaa cashara haddaba halka xasano toban dembi ma lagu maydhaa toban dembi mise halka xasano hal dembi unbaa lagu maydhaa xadiidkani wuxuu ina tusayaa halka xasano hal dembi inuu maydhayo oo wuxuu ihi wa sayi'ata buu rasuulku yihi sayi'ada oo halka xumaha raaci alxasanata hal wanaagsan tamxuhaa way tirtiraya halka xumaha aba inuu hal wanaagii tirtirayo ayuu sheegay laakiin ibnu mascuud aar baa jira soo arooray oo tilmaamaya halka xasane een samaynaa inuu toban dembi tirtirayo ama uu baabi'inayo toban dembi ayuu baabi'inaya xasanaadkuna wayma kala jiraano waxa suganba yowmu caashuura maalinta loo yaqaan yowmu caashuura soonkeegu waa xasana sow ma aha sanadii tagtay oo dhan baa dembigeyga lagu dhaafa buu rasuulku yihi sala allahu calay wasalam yowmu caashuuraa haddaad soonto sanadii tagtay oo dhan baa dembigeyga la dhaafaya waxaa jira yowmu carafa sanadii tagtay iyo sanada soo socota labadana waa xasana ilayne labadana dembigooga waa lagu dhaafaa laba sanadood waa sanad hore iyo sanad soo socda oo sanadka soo socda sidee loogu dhaafayaa talow haddaad dembi samayso malagii qorayeyba kaa qori maaya baa lagu leeyahay Ah, yowmugu caashuuro hadduu yowmu carafo ilaahay ku waafajiyo sannadaa soo socota malaguba waxba kaama qorayo dee dembigaa lagaama qorayo dembigu waa dunuubta saqaa'irta ah laga hadlaya kabaa'irta ma aha dembiyada xasanadu ay dhaafaysaa kabiirooyinka ma aha waa dembiyada saqaa'irta ah weeye dembiyada yaryar weeye laakiin kabiiradu kabiiradu iyadu tawbbay u baahan tahay tawbo tawbbay u baahan tahay oo culimadu waxay ka garteen inay kabiiradu tawbo u baahan tahay dembiga kabiiradii inuu tawbo u baahan yahay xaggee laga qaadanaya dembiga kabiiradii tawbo inuu ubaahan yahay tawbadu waa waajibe goormay haddaba waajib noqon haddii dembi kaste la yidhaha xasanaad tirtiraysaa amala tasbiixaad samaysay baad tirtiraysaa ama salaadaad la timid baad tirtiraysaa haddii lagu yidhaah goormay tawbadii waajibka ay dhacaysaa dembiga weyn ee kabiirada ah tawba waa lagama maarmaan weeyaan lagama maarmaan bay tawba tahay nin saxaabiya ayaa gabadh ay ajnabi kale yihiin ayuu la kala farakar ciyaaray muaakhada wuu bawdabawdeeye bawdaha iyo bawdyaha iyo meela ayuu inantii ka taataabtay rasuulku u yimid muslim buu ahaaye waxani waa dembi ka dhacay iimaankiisii ayaa soo eriyey markaasuu rasuulka u yimid oo waan halaagsamay ilaahay rasuulkiisiiyo ee hal wixii igu waajibay hala ii sheego buu yidhi aan sameeye maxaa uu rasuulku ka jeedsaday oo uu ka jeedsaday oo uu ka jeedsaday markuu dayn waaye aayaddan buu ilaahay soo dejiyey waxaa la yidhi waaqimi salaata darafay nahaari wa zulafan min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat waxaa lagu yidhi salaada oog labada gelin gelinka hore iyo gelinka dambe subaxii iyo casarkii labada haddaad ogto subax iyo casar inta ka dhexle ka tegi maysid salaad laakiin labada haddaad oogi weydo labada wax loo soo qaataa labadan waa muhiim labada daraf waa muhiim inta kale waa maaha culays ardayga macalinku markuu la hadlayo wuxuu yidhaahdaa cashirka markaad soo fadhiisato iyo markaad la sii kacayo la dhammaynayo labadaa ilaaliyo ku dadaan waayo marka lasoo fadhiisanayana maskaxdiibaa maqanoo waxyaabo lagu jiray baa ka dhex guuxaya oo cashirkugu dhaafaya marka dambe uu sii gebagabada yahayna waa la daalayaa haddaba ninka labadaa daraf cashirka ku dadaala inta dhexe maxaad u malaynaysaa waa min baabi owla ilaahay daraf iyo nahaar bu labada daraf salaada oog hadda labada darafun looma jeedo salaadoo dhan oog baa lagu leeyahay ta kale marka waxaad aragtaa markii tasbiixda laga hadlayay maxaa la yidhi ilaahay u tasbiixsada markii layna lahaa wasabixuuhu bukratan wa asiilan gelinka hor gelinka dambe ilahay u tasbiixsada oo gelinka dhexe ma iska daayaa maya ma iska daaye labadaa gelin haddaad ka soo baxdo gelinka dhexe waa min baabi owla waxa asil gelinka dhexe ayay ka dhigan tahay saxaabigii wuu farxay markaasuu rasuulka su-aal weydiiyeyo ma anigunbaa iskale buu dembigayga lagu dhaafay xasanadan mise ummadoo dhan ayaa ila wadaagta ilaahay baa soo dejiyey daalika dikraa lidaakiriin war dadka waantoobaya oo dhan bay arrintani u taallaa adiga uun ma aha ee daalika dikraa lidaakiriin rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi acmaal fara badan oo wuxuu inoo sheegay camalka lagu tirtiro ama lagu baabi'iyo oo dunuubta lagu dhaafo wuxuuba rasuulku yidhi xadiiska bukhaari iyo muslim ay wariyeen wuxuu leeyahay wuxuu man tawadaa ninka weysaysta naxwa wuduu'i haada weysadaydan oo kale uma sallaa rakcatayn laba ragcadood tukada laa yuxadiu fiihima nafsa isagoo naftiisa u sheekayn ufira lahu maa taqadama min dembi dembigiisii horeo dhan baa la dhaafay xasanadana ana lagu dhaafay markaa xasanadu waxyaabo fara badan fara badan fara badan baa lagu dhaafaa xadiidka kale imaamu muslim wariyey rasuulku wuxuu yidhi asalawaat lkhamsa shanta salaadood waljumca ila ljumca jumcadu ilaa jumcada kale inta laga gaadhayo wa ramadaan ilaa ramadaan mukafiraatun waxay tirtiraan limaa baynahunna waxa dhexdooda dhacay laakiin majtunibat ilkabaa'iru buu rasuulku raaciyey waa intii dembiyada waaweyn la iska kabiirooyinka kabiiradu niyay u baahan towbbay u baahan tahay iyadu waysada dembiyada lagu dhaafaa waa sakiirada ee tasbiixda salaadaha dembiyada yaryar baa lagu dhaafaa dembiyada waaweyn laakiin dembiyada waaweyn waxaa lagu dhaafaa towbbaa lagama maarmaan ah haddaba rasuulku isagoo naftaada ka hadlaya wuxuu ku leeyahay wa atbici raaci asayi'ata xumaanta alxasanata wanaag raaci oo xumaha wanaag ka dabagee tamxuhaa way tirtiriyeen waxaa la yidhi laba erey baa jira marka dembi dhaafka laga hadlayo takfiiru sayiaad dembigiioo la dhaafay iyo makfiratu dunuub dembigiioo makfiro lagu sameeyey takfiirka iyo makfirada farqi ma udhaxeeyaa talow ragga qaar baa qaba farqibaa udhaxeeyo way isku dhow yihiin bay qabaan waa mutaqaaribaan ragga qaar makfirada waxay leeyiin marka dembigaagii afara lagu leeyahay dembigaagu waraaqda malaga waa ku qoran yahaye malagunbaa laga indhaqabanaya markuu yeedhinayo mama arkayo malagu malagii unbaa laga indhaqabanayaayo makfiradu waa satru dunuub weeyaan satru dunuub weeye dembigaagiibaa la tirtiraya saasay ragga qaarkood yidhaahdeen ayaa la qarinaya isagoo waraaqda kuugu yaalla ayaa makfirada malagu uuni akhriyi karaynin laakiin waraaqda waa ku yaallaa takfiirkana waxaa la dhaha takfiiru dunuubkana waa maxwu afari dembi dembiga raadkiisa dhan oo lagaa tirtiraba dembigii tirtirkaasi ma fududo oo qur-aanku ilaahay kuli yamxu llaahu maa yashaa wa yubit um kitaab inuu ilahay waxyaabaha qaar tirtiro maxwi xadiikeenanina tirtir buuba sheegayaaba wa atbic raaci asayi'ata xumaha alxasanata wanaag ta wayba tirtiraye malagaan laga qarin ma aha wayba tirtiriba waa takfiirkii takfiiru sayiaad dembidhaafkii qodobkii labaad culimo bartaa ayaynu kaga soo baxnay waxaan doonaynaa inaynu aragno qodobka saddexaad jumlada saddexaad ee dardaaranka rasuulka ah rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi wa khaaliqi naasa bikhuluqin xasan jumladani waxay u taallaa adiga iyo dadka aad la nooshahay adiga iyo makhluuqa sida aad u dhaqmaysiin ayaa lagaa rabaa dadka kula dhaqan oo kula mucaamalo saad jecesha in adiga lagula mucaamaloodo saad jecesha inaan lagula hadlo ula hadal saad jecesha in lagu ixtiraamo u ixtiraam saad jecesha inaad u uqadariso uqadari wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan waa jumlada qaybta ugu dambaysa weeyaan wakhaaliq la dhaqan oo la mucaamalo annaasa dadka la mucaamalo bikhuluqin akhlaaq kula mucaamalo xasanin wanaagsan ereyga khuluqihi mar waa la tilmaamayo dee tilmaam buu leeyahay oo waxa weeyaan baa la yidhahdaa khuluqu waa hay-atun raasikhatun fi nafsi tasduru canha alafcaalu bisuhuula waa qofka ilaahay wuxuu ku dul abuuro oo adoon iskuba karaynin inaad qofkaa caydo inaad qoftaa khayaanto inaad qofkaa maagto inaad qofkaa shirqoosho iskuba karina maysid ilaahayba kuuma abuurinba ilaahayba kuuma abuurinba waxaa tahay nadiif iyo daacad ayaa tahay warkaaguba waa iska cadyahayba kaasi waa khuluqa iyo akhlaaqda wanaagsan weeyaan waa akhlaaq wanaagsan fadli iyo derajo ayay leedahay akhlaaqda wanaagsaniyo waxaa jira aad buu ajrigeegu akhlaaq wanaagsan hadduu ilaahay ku siiyo aad buu ajrigeegu u wen yahay baa la yidhaahdaa waxaa laga qaadanayaa xadiisu abi hurayra oo imaamu axmed uu wariyey rasuulkeennu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi wuxuu rasuulku ku leeyahay xadiidka imaamu axmed iyo abi daauud akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan dadka dadka ugu iimaanka badani waa dadka ugu dhaqanka fiican ee ugu dabeecadda fiican dadka ugu dabeecadda fiican ee ugu dhaqanka wanaagsan ee ummadda ilaahay ay ka badbaado ee cidna aan dhibaynin in wax taro mooyaane waa dadka horta ugu iimaanka badan buu rasuulku yidhi sal allahu caleh wasalam akmalu lmuminiin muminiinta kuwa ugu kaamilsan iimaanan xagga iimaanku wa axsanuhum kuwooga ugu wanaagsan khuluqan xagga akhlaaqda waxay ina tusinaysaa akhlaaqdu inayna wax sahlan ahayn xadiidka kale usaama uu usaama warinayo waa xadiidkaa kale imaamu axmed iyo abi daawuud baa isaga laftiisa soo saaray rasuulku muxuu yidhi maa afdalu maa ucdiya almaru lmuslim alkhuluq lxasan waxa ilaahay uu siiyo qof muslima waxa ugu qiimaha badani waa maxay xoolo badan iyo qabiil adag iyo qurux iyo caafimaad iyo cumri dheer iyo intaa midna lama odhan ilaahay wuxuu bixiyo waxa ugu qiimaha badani waa alkhuluqu lxasan baa la yidhi akhlaaq wanaagsan akhlaaq wanaagsan haddii ilaahay uu qofka siiyo akhlaaqda wanaagsanna ummaddan inala nool dee waxa weye iyagaa ka markhaati kacaya adu waad isla quman tahay adigu sidaa iska aaminsan tahay ma aha jaarkaagu maxay kaa aaminsan yihiin nin nuucyay kaa aaminsan yihiin ma nin qadhaarh qadhaadhoo la tufo haddii la dhadhamiyo ayay kaa aaminsan yihiin mise nin macaan dadka aad wax wada beratiin ama aad istaqaaniin maxay kaa aaminsan yihiin ma waxay kaa aaminsan yihiin balaayo haddii laysdhex aan laga dabaalan karaynin mise waxay kaa aaminsan yihiin xataa haddaad ku khaldanto nin walaalkoodoo musaamaxo iyo cafi samayn kara ayay kaa aaminsan yihiin waxa weeye ummaddan carabkooga waa la raacaa oo rasuulka laba meyd baa lala soo marayo mid baa la ammaanayo wajabad buu yidhi kii kalea la caayayo wajabad buu yidhi maxaa waajibay baa la yidhiyo kii la ammaanayna janna u waajibtay buu rasuulku yidhi kii la caayayna naar baa u waajibtay waa arin khatartiisale weeye nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiid saxiix ibnu xibbaan ku qoran abi daawuud iyo imaamu axmed ay soo saareen waa xadiid saddexaad ina almumina la bixusni khuliqihi buu rasuulku yidhi qofka muminkiihi akhlaaqdiisa wanaagsan wuxuu ku helaa darajata saa'imi alqaa'im nin sooman oon marna afuraynin oo taagan oo u taagan darajadiisii ayuu helayaa waa akhlaaqda wanaagsan waxa lagu helayo rasuulkeennu xadiidka abi daauud uu warinayo waa cabdulaahi bni camrin ba ayaa laga hayaaye muxuu yidhi alaa uhbirukum biaxabikum ila allah maydiin sheega ilaahay kuu idinku jecel yahay wa aqrabikum minii majlisan ee ana iigu dhow yowma alqiyaama maalinta qiyaamada safka hore iyo majliska hore dadka ila fadhiisanaya maydin sheegaa buu rasuulku yidhi qaaluu balaa yaa rasuul allah qaala wuxuu rasuulku yidhi axsanukum khuluqan waa kuwa idinku quruxda badan xagga akhlaaqda axsanukum khuluqan waa kuwa idinku quruxda badan ee idinku wanaagsan xagga akhlaaqda xabiibkeenna waxaa ka sugan xadiidka abi daa-uud uu warinaya inuu yidhi waa xadiidu abi umaama ana zaciimun bibeytin fii acla aljanna waxaan daamin uga ahay iyo kafiil uga ahay guri jannada ugu sarreeya liman xasuna khuluquhu qofka akhlaaqda wanaagsan haddii haddaba akhlaaqda wanaagsani waxaasoo derajo iyo abaal ah ay leedahay ummadda ilaahay inaan la dhibin hadday qiimahaa leedahay dadka in gaalba ha ahaadee eh, si wanaagsan loola dhaqmo oo run lagula mucaamaloodo oo wax waadixa oon madmadow lahayn oon khayaano lahayn oo wax istabamarin lahayn dadka in lagula mucaamaloodo qiimaha ayay leedahay wa khaaliqi naasa dadka la dhaqan buu rasuulku yidhi bikhuluqin dabeeco kula dhaqan xasanin wanaagsan saddexdaa jumlo ayuu xadiidkeenu ka warbixiyey rawaahu waxaa wariyey xadiidkan atirmidiyu tirmidi baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiiun waa xadiid xasanun xasan ah waa xasan wa fii bacdi nusakhi nuskhooyinka qaarna waxa ku yaalay xasanun saxiixun baa ku yaalay xadiidkani waa xasan saxiix ah ayaa nuskhooyinka qaar ku yaalay rag badan oo muxadisiintii ihi waxay qaateen xadiidku inuun xasan ahayn ee inuu daciif yahay ayay qaateen macnaha xadiidka ayaynu isa soo saaraynaa can abi darin abi dar waxaa laga wariyey jundub ibnu junaadata jundub ibnu junaada ahaa wa abi cabdiraxmaan abi cabdiraxmaanna waxaa laga wariyey mucaad ibni jabalin mucaad ibnu jabal ahaa radia allaahu allaha raalli ahaado canhumaa labadoodaba allaha ka raalli ahaade can rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxay ka wariyeen sala allaahu allaha u naxariisto calayhi rasuulka dushiisa oo wasallama allaha badbaadiye qaala wuxuu rasuulku yidhi ittaqi illaaha ilaahay ka baq xayumaa meel kastoo kunta aad ku sugan tahay wa atbic haddana raaci asayi'ata xumaha alxasanata wanaag raaci tamxuha way tirtiriyee wa khaaliq la dhaqan annaasa dadka ilaahay la dhaqan bikhuluqin akhlaaq la dhaqan xasanin wanaagsan rawaahu waxaa xadiidka wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi xadiiun waa xadii xasanun xasan ah wa fii bacdi nusakhi nuskhooyinka qaar waxa ku sugnaa xasanun waa xasan saxiixun haddana saxiix ah in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed